alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay baabkii ku saabsanaa almujaahada xadiiska boqoliyo toban alxaadi cashar ee xadiiska koob iyo tobnaad ee baabka can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam aljannatu aqrabu ila axadikum min shiraaki naclih aljannatu jannadu aqrabu ilaa axadikum midkiin waa uga dhowdahay min shiraaki naclihi kabtiisa indhasheeda waa uga dhow shiraagga waxaa loo isticmaalaa waa halkan faraha la geliyo oo waxa weeye markaa kabaha qaarkood ay leeyihiin kabaha qaarkood ay leeyihiin aqrabu ilaa axadikum midkiin waa uga dhowdahay min shiraaki naclihi indhasha kabtiisa waa uga dhowday wannaaru naartuna milu daalika sidaasoo kale weeye oo iyaduna markaa indhasha kabtiisa waa uga dhowda rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa xadiiska soo wariyey yacnii xadiiska waxaa laga qaadanayaa jannada iyo naarta mid walba inay inoo dhowdahay oo waxay ku siman tahay dee qofku kelmad gaalnimaa ah inuu ku hadlo sidaa ku dhinto bay ku siman tahay naartuba hadalkaa kufriga inuu ku nafbaxo naartii buu markaa gelayaa abadal aabaadna waa ku waarayaa ila gaalnimo ku dhintay ama kelmadda tawxiidka uu ku hadlo oo deedna ku dhinto man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna ka hadalkiisa ugu dambeeya ay noqoto laa ilaaha ila allah jannaduu gelayaa baa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam inama alacmaalu bilkhawaatiim camalladu waxay ku sugan yihiinoo qura khaatimooyinka ugu dambeeya gebagabada intaa ugu dambaysa waa ugu sii muhiimsanta waa sababta laynoogu yidhi qofka sakaraada iyo kelmadda tawxiidka u laqima laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dad badan baan la sulansiin qaar baa laysii u laqimo lagu kari waayo waa loo laqimaa waa loo yidhahdaa hees buu ku jawaabaa qaarkood baa loo laqimaa markaasaa waxaa la sheegay diin cay iyo ilaah cay iyo rasuul cay inuu ku jawaabo kelmaddii tawxiidka laysa ku dhaha yaa laa ilaaha ila allah markaasuu isagu buu miistaa siduu gaalnimadii ugu celcelinayey yaa ilaah cay iyo diin cay iyo rasuul cay siduu ugu celcelinaya naftu kaga dhacda hadda intaasay kula dadaalayaan qaraabadiisiioo leeyihin ku dhawaaq laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah waa ku kari waaye qofku wuxuu caadaysto ee uu ka caado yeesho ayaa markuu sakaraadayo yacni markaana uu ku dhadhabayaa uu ku hadlayaa hadduu markii horeba marka waxa weeye kufriga iyo gaalnimada caadaystay oo ay u ahayd waxa uu ku hadlee ugu jeclaa noocaas ama uu biyaha ka dhigtay markaa naftu daciiftee uu sakaraadayana waxa weeye saa la-eg ayuu markaa laga yaabaa kufrigii iyo gaalnimadii inuu markaa waxa ugu hadlo nacuudu billahi min dalik hadduu markaa tawxiidka iyo markaa waxa khayrka caadaystana waxaa loo rajo badan yahay in tawxiidka la waafajinayo in tawxiidka la waafajinaya lagu rajo badan yahay marka in eh, marka hore lagu dadaalo sidii waxa weeye wanaagga iyo dikriga iyo markaa xuska wanaagsan loola imanayo ee loo farabadsanayo ee looga caado yeelanayo yacni markaa iyadoo cibaado rabbi lagu caabudaya ay tahay waa in markaa lagu dadaalaa oo khayrkii laga caada dhigtaa oo naftii lagu barbaariyaa oo hawadii nafta ay noqotaa naftu waxay jeceshahay ay markaa noqotaa mar uu dhib la kulmo allah u xusaayo allah u baryayo allah xaggiisa u argagaxayo ya camal khayr oo ruuxu la yimi oo uu ku dhintay jannadu ku simanta camal shar ah uu la yimi oo uu sharkaa ku dhintay ayuu naar ku geli karaa camalkaasi haddaanu gaalnimo ahayne uu gaalnimada ka sokeeyo ilaahay mashii'adiisa hoos yaallaayo in la cafiyaa iyo inuu ilaahay ku cadaabaa mid waliba waa dhici kartaa yaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeye ilaahay waa u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo marka macaasida gaalnimada ka sokaysa ciddii ku dhimata hadduu doono ilaahay waa cafinayaa markaasay hor jannada ka gelayaan hadduu doono ilaahay waa ku cadaabayaa laakiin hadduu ku cadaabo naar ku geliyo naarta ku waari maayo waa laga soo bixinayaa ciddii tawxiid ku dhimatay naarta haddayba galaan waatuu allaah markaa uu yidhi allah baa odhan doona siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wacizatii wa jalaalii la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan yacnii cisadayda iyo khaalib noqoshadayda iyo weynidaydaan ku dhaartay buu allah yidhi waan ka soo bixin doonaa naarta ciddii laa ilaaha ila allahu tidhaahda iyada oo qalbigiisa uu ku sugan yahay qudhaanjo in la miisaana oo iimaani qalbigiisa ku jiro naarta u dayn maayo ku waarin maaye waa ka soo bixinaya xadiiska saxiixaynka marka jannada iyo naarta mid weliba inay dhowdahay baa laga qaadanayaayo camalka uu ruuxu ku dhinto hadduu camal khayra yahay walow kelimatu tawxiid bayaanu noqone jannaduu ku gelayaayo xusnulkhaatimay noqonaysa hadduu shay khayra ku dhinto isagoo sadaqad bixinaya ayuu dhintay oo ilaahay dartii u bixinaya isagoo shay sunna a dabaqaya ayuu dhintay isagoo salaad ku jiruu dhintay isagoo markaa camal kaloo khayra ku mashquulsan buu dhintay shaygaa cibaadada uu ku jiray hadduu ku dhex dhinto waa min calaamaati xusni alkhaatima waxay ka mid tahay khaatimada wanaagsan calaamaadkeeda ka mid allahna in badan waa in laga baryaa inuu ilaahay khaatimada inoo wanaajiyo khaatimada inuu inoo wanaajiyo oo ilaahay la weydiistaa allaahumma inaa nas'aluka xusna alkhaatima ya allah waa in laga baryaa oo aad loo weydiistaa khaatimada wanaagsan ilaahayna laga magan galaa khaatimo xun inuu ilaahay inoogu khatimo waynu allah ka magan gallaa xadiiska boqoliyo koob iyo toban athaani cashara xadiiska labiyo tobnaad ee baabka can abi firaasin rabiicata bni kacbin alaslamiyi khaadimi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam muslim wuxuu ka soo wariyey abi firaas oo rabiicata bni kacbin ah oo nebiga calayhi salaatu wasalaam khaadimkiisii ahaaday nebiga ayuu u shaqayn jiray oo wuxuu ka mid ahaa khaadimiintii u shaqayn jiray buu ka mid ahaa oo weysada iyo u keena oo markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u adeega ayuu ahaa wa min ahli sufa ahlu sufahana waa ka mid ahaa ahlu waxay ahaayeen niman marka waxaa weeye muhaajiriin ah oo masjidka xaggiisa dambe ku sugan yacnii daarada masjidka halkaasay iska joogeen masjidkana waa iskaga cibaadaysan jireen guryo gaara may lahayn marka ahlu sufa la odhan jiray jihaad haddii loo baxayana jihaadkay u bixi jireen halkoodaasayna iskaga sugnaayeen halkaa ayay iskaga sugnaayeen muslimiinta ayaa u keeni jiray yacnii timir iyo cunto iyo u keeni jiray dabeedna markaysa markaa beeraha markay gooyaan dabeedna timirtii bay u keeni jireen dabeedna timirtaasay cuni jireen ama cunto kale markaysa marka hadday u helaan ayay u keeni jireen kii marka waxa weeye hoy iyo yeesha oo ama markaa hanti yaro hela xaalka noocaasa waa ka bixi jiray ahlu sufannimadoo dee waxaweeye meelaha kale ayuu markaa guri iyo wax markaa samaysan jiray oo markaas yaxan jiray marka ahlusufuhu yacni marka may ahayn afraad marka mucayana may ahayne marba ahlu sufaha waxna waa ku soo biirayeen waxna waa ka baxayeen waa nimanka markaa masjidka nebiga sala allahu aleyh wasalam yacni markaa deggan masjidka marka waxa weeye ku sugan fuqarada ah ayay marka ahaan jireen wa min ahli sufati ahlu sufana ka mid buu ahaa radia allaahu canhum qaala wuxuu ihi kuntu abiitu maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam arusufa ahaan jiraa loo jeeda kuntu abiitu waxaan ahaan jiray mid la barya maca rasuuliillahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilahay la jirkiisaan la baryi jiray fa aatiihi biwadu'ihi wa xaajatihi baatayabaatu iyo baatayabiitu waa laba luqoo labaduba fasiixa weeye fa aatiihi biwadu'ihi waxaan ula iman jiro u keeni jiray weysadiisa waduu wowgu markuu kordhigan yahay waduu markuu waawgu kor dhigan yahay waa waxa lagu weysaysanayo weeye biyaha lagu weysaysanayo ayaa la yidhaahdaa waduu amaa wuduu marka la yidhahda waawga la godo waa weysaysiga la weysaysanaayo oo wuxuu noqonayaa tawadu'ii masdarkii buu noqonaya weysaysiga la weysaysanayuu noqonaya hadda waxaweye kani waawgu waa kordhigan yahy faaulkalima waa kordhiganta biwaduu'ihi waxaanu keeni jiray weysadiisa uu ku weysaysanayaan u keeni jiray biyuhu ku weysaysanaayo wa xaajatii iyo dantiisaan u keeni jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam marba wuxuu u baahan yahay ee doonayo fa qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam salnii i weydiisa buu yidhi wax i weydiiso fa qultu waxaan idhi haddaan markaa reer rabiico ahay as'aluka muraafaqataka fi aljanna waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka inaan kugula rafiiqo filjannati jannada aan kugu weheliyo oo kugula rafiiqaan ku weydiisanaya fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi salaatu wasalaam awa hayra daalik yacni ma shay kalead weydiisanaysaa yacni markaa mataasaad i weydiisanaysaa mise waxa weeye waghayra daalik mise taas waxaan ahayn aw hayra daalika iyo awa hayra daalika labadaba waa u dabdiyaan labadaba waa u dabdiyaan marka ma wax kalaad weydiisanaysaa mise taa qultu waxaan huwa daak yacni kaa weeye waxaan ku weydiisanayaa waa inaan jannada kuula rafiiqo qaala fa acinnii calaa nafsika bikasrati sujuud wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam fa acinnii calaa nafsika naftaada waxaad igu kaalmaysaa bikasrati sujuud yacni naftaada inaan bimacnaa kuu shafeeco qaado yacni markaa igu caawi oo naftaada igaga caawi bimacnaa waxa weeye naftaada inay kula hadho yacni markaa iga ilaali baa macnuhu dhacay oo waxaad igu caawisaa bikasrati sujuud sujuud farabadnaan sujuudda inaad farabadiso igu caawi sujuudda inaad badiso sujuud badan la timaaddo taa igu caawi bimacnaa haddaad sujuudda farabadiso waxay ka qayb qaadanaysaa oo ay sababaysaa inaad jannada ila rafiiqdo marka maadaama nebigu doonaayo calayhi salaatu wasalaam inuu u shafeeco qaado aakhiro uu doonaayo dee camalkii yacni sababaayeyna waa inuu la yimaadaa inuu nebiga ku dhowaado sababaayey inuu nebiga la rafiiqo ku dhowaado camalkii sababayey waa inuu la yimaadaa camalka sababayaana waa maxay waa salaad badnaan weeye salaaddii in aad loo farabadsado sujuudda badii waxaa loo jeedaa salaadda farabadii ee sujuud keliya laga tilmaami maayo waxaa laga tilmaamayaa in salaadda aad loo badiyo oo sunnayaal badan faralkii marka la guto lala yimaado in sunnayaal fara badan lala yimaado oo sunanka aad loo farabadsado rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa oo xadiiskan laga daliishanayaa sujuudda in la farabadiyaa inay sababayso nebiga calayhi salaatu wasalaam in jannada lagula rafiiqo oo lagu dhowaado inay taa saabayso waana dhacday saxaabo kalena nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu kula taliyey sujuudda inay farabadiyaan waxaaba ka mid a ah xadiiskan soo socda ee sawbaan ayaaba ka mid a ah. axaadiis kalena waa ku soo aroortay sujuudda farabadinta la farabadinayo sujuudduna waa marka addoonku ilaahay ugu dhow yahay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonku wuxuu rabbi ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay markaa sujuuddii in la farabadsado bimacnaa salaaddii la farabadsado ayaa laga qaadanaya waxaa laga soo naqliyaa salafka qaarkood inay waxabay tukan jireen maalintii habeenkii dhowr boqol oo ragcadood inay tukan jireen oo salaadaha sunnayaasha ah dee ayay aad u badsan jireen naafiladu waxay u qaybsantaa sunnayaashu sunne muqayad ah iyo sunne mutlaq ah sunnaha muqayadkii waa sunnayaasha magacyada gaarkaa ah leh sida rawaatibta salaadaha ku lamaan salaadaha qaarkood labada ragcadood ee subaxa ka horreeya sunnaha duhurka ka horreeya sunnaha ka dambeeya sunnaha maqhribka ka dambeeya sunnaha cishaha ka dambeeya sunnayaal kale oo markaa iyagu aan mu'akad ahayn oo salaadaha lagu ladhaana waa jiraan oo waxa weeye bayna kulli adaanayn salaa laba adaanoo kasta bimacnaa adaan iyo addimaad iyo qiimis kasta waxa u dhexeeya salaad sunnaa baa u dhexeeya salaad sunnaa baa u dhexeeya ya waxaa jira waxa weye qiyaamu lleyl waxaa jira duxaa jirta salaatu duxa ayaa jirta waxaa jirta waxa weeye taxiyatulmasjid markuu qofku masjidka soo gelayo uu markaa tukanayo waxaa jira sunnatulwuduu sunnadii weysaysiga oo weyse kastoo la weysaysto waxaa sunno ah haddaan salaad kale la gelin sunnihii weysada markaa in lala yimaado sunnatulwuduu in la yimaado marka sunan marka muqayada ayaa saas jira iyagoo qaarkood ay mu'akad yihiin oo aad loo adkeeyey qaarna aynay mu'akad ahayn waxaa kaloo jira waxa la yidhahda naafila mutlaqa taas dadka qaarkood kuma baraarugsanaba naafilo mutlaqa maxaa la yidhahdaa naafilo mutlaqa waxaa la yidhaahdaa waa sunne markaa magac gaara aan lahayn wakhti gaaran aan ku xadidnayn awqaadda nahyiga mooyaane awqaadda kaleoo dhanna la tukan karo oo ruuxu sunnoon iska wadayo aan magac gaara lahayn qab qab naafila mutlaqa cadad kuma xadidna labalabuunbuu ka dhigayaa yaa ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqoto salaatuleyli masna mana salaatuleyli wannahaari masna mana labalaba ragcadood buu markaa waxa u tukanayaa laba ragcadood markuu tukadaba waa salaam naqsanaya ya nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam alsalaatu khayru mawduuc faman sha'a falyastaqila waman sha'a falyastakfir salaaddu wax la dhigo waxa la dhigay waa wixii markaa ugu fadliga badnaa weeye waa wixii ugu wanaagsanaa kii doonaa salaadda ha farabadsado kii doonana ha yaraysto tan markaa waxaa marna la farabadsanayo marna la yaraysanayo oo intuu doono ruuxu farabadsanaayo waa naafilada mutlaqa ah ayay noqonaysa naafilada mutlaqa bay noqonaysa marka in sujuudda la badiyo oo sunnayaasha la badiyo waa muhim laakiin ruux haddii salaad farala lagu leeyahay oo wakhtiyada qaarkood cimrigiisa aanu salaadihii faralka ahayd aanu gudannin ee uu tarku salaa la yimi oo xilli uu salaadaha ka tegay ay jirto intuu qaangaadhka ahaa jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin salafan wa khalafan waa in la qalleeya oo sunnayaal inuu la yimaado waxa ka awlaysan oo ka habboon oo ka horraysa inuu qaanta lagu leeyahay horta u qalleeyo toobadkeenna raaciyo oo qalle uu la yimaado hadday dhacday marka waxa weeye inuu sannad aanu tukan oo uu taariku salaad ahaa laga soo bilaabo markuu qaan gaadhay laga soo bilaabo ama ka badan waa inuu markaa salaadaha qalleeyaa yacni markaa salaadihii faralka ahayd la yimaadaa u qalleeyaa toobadkeenna raaciyaa toobadkeenna uu raaciyo allah u toobadkeenaa toobadkeenkaa markuu la yimaadana waa inuu qallihii markaas sameeyaa qallahana waxa weeye waa inuu farabadiyaa siday dadka qaarkood ay yidhaahdaan ma aha salaadba salaad baa lagu daraa oo duhurkii hal salaadoo duhura raaci casarkii hal casar raaci maqhribkii hal maqrib raaci cishihii saas si la'eg subxii saas si eg taas marka waxa weeye markaa ma aha bay yidhahdeen sax culammadu waxay yidhaahdeen waa inuu intuu awoodi karo wadaa qabtaa ku hayaa inta uu nasanayo seexanayo iyo inta kasabkiisa uu raadsanayo iyo inuu daalay oo qaban kari waaye mooyaane inta kale waa inuu wadaa ya xasaba taaqatihi laa yukallif allaahu nafsan ilaa wuscaha waa inuu marka waxaweye wadaa oo saa ula yimaadaa sidaa ula yimaadaa jamaahiirta culammadu saas yadaabay mareen afarta madhaboodna ay ka mid yihiin salafan wa khalafan saasay ku tageen in salaadaha tegey la qallaynaayo maaha qallaha keliya inay ku filan tahaye toobadkeen buu raacinayaa oo kii cudurdaarka kaga tegay wuxuu kaga duwan yahay salaaddii hurdo aan ku dhaaftay ama ku dhaaftay ilowshiiyo man naama can salaatin aw nasiiha falyusalliha idaa dakaraha markuu xasuusdun buu tukanayaa yacni wax kale lagama rabo laakiin kani hadduu ogaan uga tegay towbadna waa laga rabaa uu ka toobad keeno oo allah uga toobad keeno arrinkaa ka nadaamoodo uu ka murugoodo ka tiiraanyoodo isku cilkaanbiyo go'aansado inaanu dib ugu noqonayn yacni waxa weeye shuruudihii towbadda dhammaan u dhammaystiro la yimaado xadiidku wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi ninkan khaadimka u ahaan jiray wax i weydiiso oo dee ruuxa ixsaanka kuu sameeya oo kuu samafala inaad u abaal guddo waa shay fiican weeye man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuh kii wanaag idiin fala waa abaalguda fain lam tajiduu maa tukaafi'uunahu fadcuu lah nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaa weydaan waxa ugu abaalguddaan u duceeya ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka maadaama nebiga uu khidmaynaayo yacnii abaalka horta nebigu uu ku leeyahaa ka weyn kuu isagu nebiga ku leeyahay haddana waxa weeye si nebiga calayhi salaatu wasalaam ajarkiisa iyo khayraadkiisa ugu baaqi noqdaan oo aan marka qayb ka mida ixsaanku u sameeyey aynay markaa jazaa uga dhicin ayuu doonayaa wax kale inuu markaa u yeelo oo markaa waxa weeye yacnii ugu duceeyo yacni markaa uu doonayo markaasuu yidhi wax weydiiso dabeedna wuu ka fekeray wuxuu markaa markii hore hore uma weydiisan waa soo fekeray dabeedna wuxu waxaan ku weydiisanayaa jannada inaan kuula rafiiqo markaasuu arrinka ayaa ku tusiyey riwaayo kale oo siyaadada sheegaysa arrinka ayaa ku tusiyey markaasuu rabbigaa i tusiyey wax kale miyaad i weydiisanaysaa maya wax kale ku weydiisan maayo dabeedna wuxuu yidhi marka waxaad igu caawisaa sujuud badnaan bimacnaa salaad badnaan igu caawi i caawi oo naftaadu inay kula hadho iga caawi oo waxaad igu caawisaa inaad sujuudda bimacnaa salaadda farabadiso igu caawi suufiyada qaarkood xadiiskan waa deliishadeenoo waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam jannada in lagula rafiiqo su'aasha la weydiisanayo saw idinkii diidi jiray xadiiskan waxaa ku sugan as'aluka muraafaqataka ljanna nebiguna kuma inkirin maxaa ula imanaysaan tuhmada ku saabsan haddii ruux nebiga calayhi salaatu wasalaam uu janno weydiisto inaad tidhaahdaan markaa shirki iyo waxbaa soo geliya nebigu waa u taqriiriyey kumana inkirin kumana inkirin jawaabtu waxay too laga jawaabayaa ninkani nebiga wuxuu weydiisanayay calayhi salaatu wasalaam inuu u shafeeco qaadu weydiisanayey maaha isaga inuu jannada weydiisanayo ma ahayn xadiiskana riwaayaadkiisa qaarkood baa caddaynaya riwaayada imaam axmed uu soo wariyey musnadkiisa nebigu wuxuu ku yidhi wamaa xaajatuka dantaadu maxay tahay qaala xaajatii an tashfaca lii yowma alqiyaama dantaadu waa maxay dantaydu waxa weeyaan buu yidhi xaajatii an tashfaca lii yowma alqiyaama dantaydu waa inaad ii shafeeco qaaddo maalinta qiyaame qaala man dallaka calaa haada sida ayaa ku tusiyey qaala rabbi caza wajal imaam axmed baa musnadkiisa ku soo wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam khaadimkiisii sidaa ku yidhi yacnii uu yidhi xaajadaadu waa maxay dabeednadu uu saa u sheegay xadiiskana sheekh albaani wuxuu odhanayaa sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim oo shartiga muslim buu ku asaxay marka yacnii lafdiga oo riwaayada kale sheegaysaa waaba shafaaco ayay tilmaamaysa shafaacay tilmaamaysa marka waxay noqonaysaa ama macnihii lagu wariyey ama labada lafdiba la israaciyey waxayna u badan tahay labada lafdiba inuu israaciyey oo marka waxa weeye u as'aluka muraafaqataka fi ljanna xaajatii an tashfaca lii yowma alqiyaama yacni saas yadaa yidhi marka calaa haada maadaama nebiga uu weydiisanaayay calayhi salaatu wasalaam shafaaco wax xuji'i markaa uguma jirto suufiyada yacni iyagu markaa nebiga baryaya oo wax aan awooddiisa ku jirin weydiisanaya dee wax markaa daliili uguma jiro wax daliili uguma jiro xuja uguma sugnaa shafaacadana dee aakhiro in nebiyada la weydiisanaayo nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam lagu dambaynaayo oo shafaacatalcudmaa nebiga la weydiisanayo waa jirtaa adduunyada markuu noolaana calayhi salaatu wasalaam nebiga shafaaca waa la weydiisan jiray laakiin laba caalam oo kala duwan iyadoo la kala joogo in la yidhaha shafaaca nebiga hadda weydiisanayaa ma suuragal ahaa haddii qiyaamada loogu tago waa la weydiisan karaa ishkaal ma leh haddii adduunyada uu kula joogo loo yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam markaana waa la weydiisan karay yacnii innagoo caalamu caalamudunya joogna isaguna uu joogo caalamulbarsakh ku sugan yahay oo laba daarood oo kala duwan aynu joogno inaannu idhaahnoo shafaacaynu weydiisanaynaa mid inoo bannaan maaha daliilla male loogamana qiyaas qaadanaayo yowmulqiyaama la weydiisan karaa ama fii daari dunyaa baa lagu weydiisan jiroo bannaanayd loogama qiyaas qaadan karo laba daarood oo kala duwan iyo laba caalam oo kala duwan iyadoo la kala joogo oo barsakh iyo adduunyo la kala joogo in markaa la weydiistaa taasi ma imanayso daliilla male waxaa xaaladdaa la weydiistana inuu ogaanayo daliil uma hayno oo yacni markaa qofaan xabaashiisiiba tegin oo markaa adduunyada dabadeeda joogo oo qaarad kale ku nool iyo waddan kale joogaa inuu yidhahdo nebigaan shafaaco weydiisanayaa warkuna nebiga waa gaadhaya aan leeyahay amaba nebigaa maqlaya dee waxa weeye waa waxaan jirin weeye daliil ma leh ama xadiiska ku saabsan camalladiinna laydii soo bandhigayaa dee sixadiisa layslama oggola mana odhan markaa wixii ay weyddiisataan baan idin siinaya xadiiskaana waxaa qawiya inuu daciif yahaanu sugnayn ayaa markaa qawi ah saxaabadii nebiguna sala allahu alayh wasalam markii nebigu geeriyooday dabadeed waxba may weydiisan jirin markuu noolaa intay u yimaadaan bay odhan jireen ilaahay noo bari ilaahay roobdoon noo weydii laakiin saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam markii nebiga la oofsaday dabadeed taas may samayn waxay u leexdeen dadka saalixiinta ah ee nool inay yidhahdaan ilaahay noo bari sidii cumar bnu khataab baa uu cabbaas ku yidhi ilaahay noo bari allahuma ina kuna natawasalu ilayka binabiyina muxamadin sala allahu aleyh wasalam wa ina natawasalu ilayka bicammi nabiyina xadiiska bukhaarigu muxuu tilmaamayaa in cumar yidhi ilaahayow waxaannu kugu tawasuli jiray nebigaaga muxamed calayhi salaatu wasalaam hadda waxaannu kugu tawasulaynaa nebigaaga adeerkii tawasulkaa uu nebiga lagu tawasuli jirayna waxay ahayd tawasulun biducaa'i ducadiisa in lagu tawasulaayo sida maalintii uu jumcada ka khudbadaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii reer miyigii soo gelaya uu lahaa yacni xoolihii baaba'o madhee ilaahay noo bari yacni inuu roobna siiyo tawasulka uu sheegaya waa noocaasoo kale ciddii shiddo iyo dhibaato la kulantaa inay nebiga u yimaadaan oo yidhaahdaan ilaahay noo bari sida gabadhii suuxi jirtay ay nebiga ugu timi oo ay tidhi ilaahay ii bari inaanan suuxin dabeedna uu yidhi miyaad sabraysaa oo jannaa kuu sugnaata mise ilaahay baan kuu baryaa waa iska sabraya haddaba jannadaan doortaye cawrada iga faydanta markaan suuxe e ilaahay ii bari inaan marka cawradu iga faydmin markaasuu tii uga bariyey sida ninkii indhoolaha nebiga ugu yimi calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi yaa rasuul allah ilaahay ii bari in ilaahay indhaha ii bixiyo oo nebigu ugu ducaynayay in indhaha u bixiyo oo deedna indhihii wac yacni marka halkii wax ku arkay yacnii qasas fara badan oo noocaas markuu leeyahy inna kunna natawasalu ilayka binabiyina muxammadin waa ducooyinka caynkaasee nebiga laga dalbaye tawasul biljaah ma aha waayo hadday tawasul biljaah ahaan lahayd sidiibuu u sii wadi lahaa wa innaa natawasalu ilayka bicammi nabiyina waxaannu kugu tawasulaynaa hadda nebigaaga adeerkii oo cabbaas ah tawasulka cabbaas marka lagu tawasulayey muxuu ahaa ma tawasulun biljaah buu ahaa mise tawasulun biducaa buu ahaa tawasulun biducaa buu ahaa riwaayaadka qaarkood baana sii caddaynayso saxiixa inuu markaa ku yidhi cumar yacnii cabbaasow markaa ilaahay bari kacow markaa ilahay noo bari markaasaa dabeedna zubayr ibnu bakkaar baa soo wariyey culamada qaarkoodna waa saxiixiyeen naskii ducadiisaabay keeneen allaahumma inahu lam yanzil balaa'un ila bidanbin walam yukshaf ila bitawbatin waqad tawajaha alqowmu bi ilayka yacni wuxuu ku duceeyey inuu yidhi ilaahayow yacni balaayo iyo musiiba ma soo degto dembi sababteed mooyaane si kale kuma timaaddo lamana faydo towbad mooye wax kale laguma faydo qowmkuna anay igu kaa tawasuleen oo bimacnaa inaan duceeyo yacni markaa iga dalbeen wa haadihi aydiina ilayka bidunuub wa nawaasina ilayka bitawba yacni fasqina fasqina yacni gacmahayagii dunuub bay ka buuxaan fooddayadina waa khuduucsantahoo towbad bay la khuduucsan tahay ilaahay uuna waraabi markaasaa waxa weeye roobkii sidii ku da'ay haddana wakhtigii mucaawiyay dhacday abaartii abaar la midi yaziid ibnu aswad aljurashi ayuu u yeedhay oo caabid ahaa oo yihi yaziidow yacni ducee waa saxaabadii baa iyaguna samaynaya dee markaasaa yaziid baa duceeyey yaziid ayaa duceeyey markaasaa waxabay roobkii u daay tawasulka ay samaynayeen tawasul yacni biducaa saas yadaa buu ahaa oo ruux markaa saalixa yacni markaa tawasulkii ayuu ahaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu qabriga ku sugan yahay danaha kala duwan in la weydiisanaayo danaha kala duwan uu ku ducaynaayo dee deliil ma laha in la weydiistana marka waxaa daliil uma hayno allah baryaa waa in allah la baryaa yacni markaa saas yadaa weeye marka xaalka barsakhana loogama qiyaas qaadanayo xaalkii adduunyo xadiiska iyo labiyo toban baabkana waa xadiiska saddex-iyo tobnaad weeyaan can abi cabdillaahi wayuqaalu abu cabdiraxmaan sawbaana mawlaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalama qaal hawbaan oo mowlihii nabiga ah calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaal odhana ayaan maqlay calayka bikasrati asujuud waxaad laasimtaa bikasrati asujuudi sujuudda faraha badan le laasimo sujuudda badso waa ismu ficli amrin weeye calayka ilzam bay la macno noqonaysa fa innaka adigu lan tasjuda lilaahi sajdatan ilaahay uma sujuudid sujuud ilaa rafacaka allaahu biha daraja inuu allah ku kor yeelo ku sarraysiiyo mooyaane derajo yacnii sujuud kastaad allah u sujuuddo ilaahay derajuu sare kuu qaadayaa wa xata canka biha khatii'a waxaanuu kaa ridayaa dembi buu kaa ridayaa oo kaa daadinayaa xata waa ridayaa weeye wa xata wuxuu kaa ridayaa oo kaa daadinayaa canka adiga xaggaaga ka daadinayaa ka ridayaa bihaa sababta sujuuddaa kaaga ridayaa khati'atan dembi buu kaaga ridayaa rawaahu muslim xadiidka muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa mawduucii ku saabsanaa sujuudda in la farabadsado bimacnaa salaadda in la badiyo oo sunnayaal badanna la tukado marka faralka la tukado dabadeed in sunnayaal badanna lala yimaado sunnihii in la farabadsado oo markaa waxa weeye salaado badan la tukado sujuuddana si gaara waxaa loogu sheegay dee salaadda kale waa ka sii mudan tahay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid saynu hore u soo sheegnay addoonku allah wuxuu ugu dhow yahay markuu sujuudsan yahay marka sujuuddii in la farabadsado sujuudda lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiisku tilmaamayaa sujuud kastaa derajana saraa loogu qaadayaa dembina waa laga ridayaa yacnii darajo lagu korraysiinayo sare loogu qaadayo oo u sababaysaa dembi in laga ridoo laga daadiyana waa u sababaysaa daacaadkuna sideedaba inay dembiyada daadiyaan waa jiraa daacaadku ama waxyaalaha khayraadka in sababtooda dembiyada lagu daadiyo waa shay jira weeye ina alxasanaatu yudhibna sayi'aat xasanaadkiiyo wanaagyaalku waxay tegsiiyaan xumaanaha ayay tegsiiyaan oo ay masaxaan wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha xadiidka boqoliyo saddexiyo toban baabkana alraabica cashar waa xadiidka afariyo tobnaad weeyaane can abi safwaana cabdillaahi bni busrin alaslamiyi radia allaahu canhu qaal imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey abi safwaan oo magiciisa cabdulaahi ibnu busrin loodhan jiray wuxuu ahaa saxaabi da'diisu yar tahay buu ahaa wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam inan yar buu ahaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiis ku soo aroortay inuu madaxa gacanta ka saaray cabdullaahi ibnu busrin dabeedna wuxuu marka uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam yaciishu qarnan wuxuu noolaan doonaa qarni buu noolaan doonaa facaasha mi'ata sana wuxuu noolaaday boqol sano ayuu noolaaday xaakim baa soo wariyey oo mustadragigiisa ku soo wariyey tabaraani baa musnad ushaamiyiin ku soo wariyey waxaa soo wariyey diyaa ulmaqdesi baa ku soo wariyey fii alaxaadiisi almukhtaara markaa ninka uu hadalkaa nebigu ka yidhi wuxuu ahaa saxaabigan cabdulaahi ibnu busrin ayuu ahaa marka isaga iyo aabbihiiba laba saxaabi bay ahaayeen saas aawadeed baa shuraaxda qaarkood waxay leeyihiin waxaa ansab ahayd inuu yidhahdo radia allaahu canhumaa oo taraddi uu sameeyo labada saxaabiba yacni cabdullaahi iyo aabbihiiba qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ihi khayru nnaasi man taala cumuruhu wa xasuna camaluh khayru nnaasi dadka waxaa ugu wanaagsan man taala cumuruhu ka cimrigiisu dheeraado waxasuna camaluhu camalkiisuna wanaagsanaado ayaa dadka ugu khayr badan ugu wanaagsan rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu ihi waa xadiis xasan ah busrin bidammi ilbaa'i wuxuu ku sugan yahay ba'da godaalkeedu ku sugan yahay kaa'inun bidammi ilbaa'i iyo wa bisiini siin buu ku sugan yahay siinkaasoo almuhmalati aan dhibic lahayn waa dabdun bilxuruuf marka wa bidammi marka la yidhaahdo waxaa isticmaal ahaan badan in la yidhaahdo bidammi almuwaxada sababtuna waxay tahay marka xuruuf wax lagu dabdinaayo waxaa la doonayaa inaanay wax kale ku qaldaminoo laga soocaa la rabaa bidammi ilbaa'ina qalad baa soo geli karoo ataa iyo albaa iyo asaa isu sibay u dhigmayaan marka xuruufta lagu dabdinayo oo dee dhibicdaa hoosta kaga taalle haddii laga waayo laba dhibcood korka kaga yaal ooli lahaayeen oo qaladanba ugu dhici lahaayeen ta' baa la moodi lahaa hadday saddex markaa dhibcood korka kaga dhici lahaayeen oo qaladanba ugu dhici lahaayeen ama sabqu qalam ama wax la mida ama matbacaddaba hadda dee cusub ee soo soo korodhay waagii hore mataabici ma jirine waxay noqon lahayd ta' baa la moodi lahaa laakiin bidammi almuwaxada marka la yidhaahdo ta dhibicda keliya leh godaalkeeda waxay ku caddahay uunba un in loo isticmaalo oo haddaad tidhahdo eh, nuun kuba sawka dhibic keliya leh waxaa la odhanayaa nuunku dhigaalkiisa wax kale kuma qaldamo sidaas aawadeed yacni markaa lama yidhaahdo muwaxado isaga looma isticmaalo isticmaalka culammada marnaba muwaxado waxaan ba ahayn kuma itlaaqaan haddii muwaxado lagu gaabsanayo ba bay ku caddahay haddii wax kale la raaciyo waa dhici kartaa oo shaygu markaa ay isku qaldamayaan yacni markaa waxa weeye wax dhibic keliya leeyi waxaan lahayni yacni waa lagu sii tamyiisi karaa markii dabdi bilxurufka la sheego laakiin shayga lagu kaaftoomo bidammi lmuwaxada waa ba'da qura xadiidkan siiqo su'aala ayuu u soo arooray laakiin macnuhu waa isu tegayaan oo dadka yaa ugu khayr badan dabeedna jawaabta nebigu calayhi salaatu wasalaam ku jawaabay man taala cumuruhu waxasuna camaluh yacni markaa uu saa ku jawaabay sidaas waa ku soo arooray xadiiskuna calaa kulli xaal culammada qaarkood waa taxsiiniyeen imaamu tirmidina wuxuu ka mid yahay culamada taxsiinisu ka mid yahay culamo kalena waa quweeyeen duruqda qaarkood waxaa ku soo aroortay ziyaado khayru nnaasi man taala cumuruhu waxasuna camaluhu wa sharu nnaasi man taala cumuruhu wa saa'a camaluh dadkana waxaa ugu shar badan kii cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna xumaado yaa waana arrin markaa waxaa laga fahmaayo mafhuum mukhaalafo laga qaadanayayba weeyaan ayaa manduuqnimona loo soo weriyey wa sharu nnaasi man taala cumuruhu wa saa'a camaluhu ruuxa marka cimrigiisu dheeraado khayr iyo sharba waxbuu kororhsanayaa dee hadduu khayr markaa la imanaayo wanaag samaynaayay wanaaggii baa u sii kordhaaya hadduu shar la imanayayna dee sharkiibuu sii farabadsanayaa sii kororhsanayaa markaa cimriga dheeri qofna markaa waxa weeye dhibaata u sii kordhaysa iyo dunuub waa kii xumaanuun waday qofna khayr baa u kordhaaya waa sababta laynoo yidhi geerida qofku yaanu iska tamanniyin oo iska jeclaysan waayo dee in noloshu khayr u tahaa dhici karta noloshu inay khayr u tahay ayaa suurtoobi karta marka man taala cumuruhu wa xasuna camaluhu camalka wanaagsan maxaa looga jeedaa camalka wanaagsan waxaa looga jeedaa tawxiidka iyo ikhlaaska iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam in la raacayo camalka wanaagsan waxa ugu horreeya iimaanka ugu horreeya iimaanka ugu horreeya ina aladiina aamanuu camilu asaalixaat marka laysku cadfaayo iimaankii camalka saalixa ah qolyo lumay oo murji'a la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen waxay deliil u tahay inaan camalka saalixu iimaanka ka mid ahayn bay deliil u taho alcadfu yadullu cala almughaayara cadafku wuxuu ku tusinayaa kala duwanaanshuu ku tusinayaa oo in camalka saalixi iimaanka ka duwan yahay iimaankuna camalka saalixa ka duwan yahay buu deliil noogu yahay bay yidhaahdeen aayadaha ay soo aroortay in iimaan iyo camal saalixa laysku cadfaayo culammada ahlu sunnuhu waa ka jawaabeenoo waxay yidhahen wax daliili uguma jiro wax daliili uguma jiro jawaabo kala duwan bayna kaga jawaabeen mar waxay kaga jawaabeen in la yidhaahdo marka hore waxaanaan sallimayn inay kala duwan yihiine yacni waxay noqonaysaa kala duwanaansho tabaayun ah oo aynay iskuda gelaynin oo aynay shaqo isku lahayn oo laba shay oo kala duwan yihiin ma sallimayne waxaanu leenahay waa caam iyo khaas caam iyo khaasna nooc taqaayuri waa jiraa laakiin taqaayurkii dhammayska tirnaa meesha ma taallo marka waxay noqonaysaa wa camilu asaalixaat in laga tilmaamayo min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaaraa lagu cadfayaa shay guud lagu cadfayaa oo iimaankii oo camalka saalixana koobsanaya ayaa camalkii saalixaa gaar loo sii xusay si markaa laynoogu baraarujiyo muhimmaddiisa camalka saalixi uu muhiimsan yahay laynoogu baraarujiyo marka jawaabtaasi waxay noqonaysaa bilmanci in la diidaayo kala duwanaanshaha kaamilka dhammayska tiran oo lagu gaabsanayo kala duwanaansho naaqisa oo caam iyo khaas ay isu yihiin laba shay hadduu midna caam yahay midna khaas yahayna in laysku cadfo waa dhacdaa tanazalu almalaa'ikatu waalruuxu yacnii alruux oo malakul jibriil ahi waa ka mid markaa malaa'igtii haddana si gaaraa loo sheego waa lagu cadfay taqaayur eh, dhammaystiranoo kaamilahoo tabaayun ahina meesha ma taallo xaafiduu cala alsalawaati waasalaati alwustaa alsalaatu alwustaa waxay ka mid tahay salaadaha faralkaabay ka mid tahay haddana muhimmaddeeda ay markaa aadka usii muhim tahay salaadaha kalena ka fadliga badan tahay waa salaada casare baa si gaara loo sii xusay oo loo sheegay marka waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay khaasaa lagu cadfayaa ee gaar ah ayaa shay guud lagu cadfaya jawaabtaasi waa bilmanci jawaab labaad waxay ku jawaabaan bitasliimi in laba sallimo haddiiba laga soo qaado sidaa sheegaysaan inay too laydiin raaco in markaa camalka saalixi iimaanka ka duwan yahay oo ay laba shay oo kala duwan yihiin waxaa lagu xambaarayaa waa siday culammada ahlu sunnaha qaarkood ay yidhaahdeene in markaa laysku cadfo in laba macne markaa la kala siin karo oo ida ijtamacaa iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa sida loo yidhaahdo ashyaada qaarkood baa laha labadaa shay markay kulmaan way kala tagaan oo kala laba macnay noqdaan marka midkood la sheego ka kale aan la sheeginna ka kalena waa iska soo gudagalaa waa sida miskiin iyo faqiir weeye oo markaa masaakiinta iyo fuqarada marka la ysku cadfo laba macnaa lagu kala xambaari innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waxaa laba macnaa markaa lagu kala xambaari marka waxa weeye mid ahaan la sheego taasi waa cinda alikhtiraane marka mid ahaan la sheego oo ka kale aan la sheegin kii kalena waa iska soo gudagelayaa yaa oo marka la masaakiinta waxaa la siiya fuqaradiina waa iskaga jirtaa ida ijtamaca iftaraqa wa ida iftaraqa ijtamacaa markay waxa weeye kala tagaanna way kulmaan bimacnaa marka mid la sheego ka kale aan la raacin kii kale macnihiisina waa soo gelayaa marka waxa weeye labada la israaciyo la wada sheego isku lammaan yihiinna kala laba macnay noqonayaan waa sida xadiiskii jibriilba tilmaamaayo in nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyey jibriil uu yidhi akhbirnii can ilislaam islaamkii uu ku fasiray arkaanta shanta ah ee arkaanulislaamka akhbirnii can iliimaan markuu yidhina inuu ku fasiray arkaanuliimaanka an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa an tu'mina bilqadari khayrihi wa sharrihi wax camalana nebigu ma sheegin xaaladda noocaasi waa cinda alikhtiraan xadiiskaasina waa sida markaa laga qaadanayo culammada ahlu sunne qaarkoodna waa tilmaameen oo waxay yidhaahdeen ma diidayso camalka saalixu inuu iimaanka soo gudagelayo xadiiskaa jibriil diidi maayo ee waxay ahayd markii islaamnimo lagu ladho la raaciyey ayaa marka waxaweye islaamkiina lagu fasiray arkaanta islaamkee la yaqaan oo salaadda iyo zakada iyo soonkiiyo xajkuna ka mid yihiin shahaateynka marka laga yimaado shantaa rukni lagu fasiray riwaayaadka qaarkoodee zawaa'id kale ku daraysa waa jirtaaye iyo in la cimraysta iyo waan takhtasila min aljanaabati waan tactamira waan takhtasila min aljanaabati ku kordhinaysaana waa jirtaa riwaayo xaafid ibni xajar uu taxsiininaya fatxulbaariga oo ziyaadada ku daraysana waa jirtaa iimaankiina lagu fasiray arkaanul lagu fasiray oo inaba wax camala oo camalu jawaarixa aan la raacin marka waa cinda aliqtiraan weeye marka taasina diidi halkaa waxaan baraarujinaya ashyaada culammadu waxay caadaystaan had iyo jeer markay ka jawaabayaan shubahaadka la keeno waxay uga jawaabaan laba dariiqoo dariiq manci la yidhaahdo oo cidda marka markaa ahludalaalkaahi shubhada siday u sheegatay in la daafacayo marka hore aan loo nabadgelinayno la radinayo iyo tasliim markaa jawaab la yidhaahdo oo ah markaa waxa weeye haddiiba la sallimo oo laga soo qaado sidaa inay tahay waxa weeye Eh, waxba uguma jiraan ama xujo u noqon mayso ama saasaa laga odhanaya marka labada jawaabood la israacinayo waxay culammadu sheegeen bacdu ahlicilmi faa'iido faa'iidada talabada qaarkood xoogaa kuma baraarugsana baaxisiinta qaarkood oo qoraana way khilaafeen eh, waxaa la hormariyaa jawaabta manciga tasliimkaa la dambaysiya haddaad tasliimka hormariso hadhow manci kuu suuro geli maayo oo ka annaka inaad iqraar la timi waxaad qiratayna inaad marka waxa dib ugu noqotaa ma suuragal aha marka manci kuu iman kari maayo marka dambe marka hore manciga waa inaad qadimtaa oo aad hormarisaa marka dambe tasliimku waa inuu dambeeyaa faa'idada culammada muxaqiqiinta qaarkood ayaa tilmaamay marka waa in lagu baraarugsanaada marka wa xasuna camaluhu imaamulbukhaari waa ka saxiixiisa baabaystay baab ah cidda tidhi iimaanku waa camalkaba ama waxa ku yimi iimaanku waa camalka marka hadda iimaan lama sheegin iimaankii mee camalku ku jiraa waa cinda alifraadoo yacni camal keliya la sheegay camal keliya ayaa la sheegay camal keliya markii la sheegay iimaankiina waa soo gudagelayaayo waa cinda alifraad waida iftaraqa ijtamaca markay kala tagaan oo labada mid ahaan la sheego iimaan qura ama camal qura kii kale waa soo gudagelayaa marka iimaankii hadda camalku ku jira iimaankii camalku ku jira marka wuxuu noqonayaa yani tawxiidkii ikhlaaskii inuu la yimaado iyo ictiqaadkii inuu la yimaado camalkii kale camaluqalbi iyo camalu jawaarix mid kastaba ha ahaadee camalkaysi ku wanaagsanaado camal wanaagsan la yimaado alikhlaas walmutaabaca ikhlaaskii iyo mutaabacada uu nabiga raacayo calayhi salaatu wasalaam ayaa camalka wanaaggiisu ku dhacaya oo ku xasilaya kaas ayaa idinku khayr badan waayo wakhti walba khayr buu kororsanaya waxaana idinku shar badan dee kii cimri dheeraan iyo camal xumaan isku darsada oo cimrigiisuna u dheeraado camalkiisuna uu xumaado oo mar walba dembi baa de u kordhaya mar walba dembi baa u kordhaya markaa noloshiisa dheeraatay kaa camalkiisu xun yahay ee gaalnimada iyo xumaanta iyo fisqiga iyo xumaanta samaynaya yacnii cimrigiisa dheeraaday faa'iida uguma jirto waayo mar walba dembi baa u kordhaya mar hadduu camalkiisuna xun yahay cimrigiisuna dheeryahy xadiidka boqol iyo afar iyo toban alkhaamisa cashar xadiidka shan iyo tobnaad weeyaan baabka marka laga eegaayo can anasin radia allaahu canhu qaal qaaba cammi anas bnu nadri radia allaahu canhu can qitaali badrin anas ibnu maalik wuxuu ihi haaba cammi adeerkay baa maqnaaday anas ibnu nadri oo anas ibnu nadri ahaaday waa adeerkii ruma weeyi oo yacni waxa weeye waa anas ibnu maalik ibni nadr anas ibnu maalik yacni maalik oo anas u aabba ah iyo anas ibnu nadri baa walaala ahaa marka waa adeer ruma weeyi haaba cammii anas ibnu nadri radia allaahu canh waxaa maqnaaday adeerkay anas ibnu nadri ahaaday allah raalliha ka ahaaday can qitaali badrin wuxuu ka maqnaaday dagaalkii beder buu ka maqnaaday alidaafa waa liadnaa mulaabaso yacnii beder dagaalku waa ka dhacay marka maadaama uu beder ka dhacay baa dagaalkii loo nisbeeyey mawdicii uu ka dhacay baa loo tiiriyoo loo nisbeeyey oo loo idaafeeyey marka waa dagaalkii beder gudaheed ka dhacay baa macnuhu u dhacaya fa qaala wuxuu yidhi anas baa odhanaya anas ibnu nadri yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow ghibtu can awali qitaalin qaatalta almushrikiin waxaan ka maqnaaday haddaan anas ibnu nadri ahay can awali qitaalin dagaalkii ugu horreeyaan ka maqnaaday dagaalkaasoo qaatalta almushrikiina aad la dirirtoo la dagaalantay gaalada dagaalkii ugu horreeyey aad la dagaalantay ayaan ka maqnaaday lain illaahu ashhadanii qitaala almushrikiin allah baan ku dhaartay ee lain illaahu ashhadanii ay lain ashhadanii allaahu ashhadanii qitaala almushrikiin waxay ka dhigan tahay lain ashhadanii allaahu qitaala almushrikiin oo inta adaatu shardigu waxa weeye in waa inay raacdaa ficil waa inuu ku xigaa hadday timaaddo soo aroorto wax daahirkeedu yahay in isim ku xigo oo markaa waxaweeye isim uu raacay mubtade loo laqbayn maayo faacil baa laga dhigayaayo ficilka markaa ku jira ayaa markaa lasoo qaadanaya ka dambena mufasir buu noqonaya lain illaahu ashhadanii ay lain ashhadaniy allaahu ashhadanii ilaahay hadduu i xaadirsiiyo ilaahay hadduu i joojiyo oo goobjoog iga dhigo qitaala almushrikiina dagaalka mushrikiinta lala diriraayo lala dagaalamayo hadduu ilaahay i joojiyo oo xaadir iga dhigo mid joogo oo goobjoog ka ah la yarayanna allaahu maa asnac la yuriyanna allaahuna waa loo xarakeeyaa siduu inoo sheegi doona la yarayanna allaahu allah arkee oo arkee oo wuu arki doonaa maa asnacu waxaan sameeyo la yuriyanna allaahu marka loo dabdiyo oo ya'da la godo ra'da la hoos dhigana waxay noqonaysaa ilaahay tusiyee dadka oo u muujiye maa asnacu waxaan sameeyo falammaa kaana yowmu uxudin falammaa kaana ay falammaa wujida markii la helay ama uu xasilay ama uu dhacay yowmu uxudin yacnii dagaalkii uxud u dhacay maalintii uxud ay dhacday waxaa loo jeedaa ay yowmu ghaswati uxud ama ghaswatu yowmi uxud yacni maalintii uxud dagaalkeedii markuu xasilay oo dhacay oo marka waxa weeye ghaswo la qadaro amaba yowmka laftiisa laga tilmaamayo in looga jeedo duulaanka iyo dagaalka looga jeedo falammaa kaana ay falammaa wujida markii la helay ama uu xasilay yowmu uxudin iyo maalintii uxud waxaa loo jeedaa dagaalkii uxude inkashafa almuslimuuna waxa faydmay muslimiintii ayaa faydantay waxaa loo jeedaa yacni xoogaa marka waxa weeye gaaladiiba yacni qadar liba helay oo marka waxa weeye yacni marka muslimiin badani ay marka yaaceen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo midharhkii ku soo hadhay iyagu may yaacin marka waxa weeye way sugnaadeen fa qaala wuxuu yidhi anas ibnu nadri baa odhanaya anas adeerkii allaahumma allaahow yaa allaahu actadiru ilayka waan kuu cudur daaranayaa waxaan kaaga cudur daaranayaa mimaa sanaca haaulaa kuwaasi waxay sameeyeen baan kaaga cudur daaranayaa yacnii asxaabahu wuxuu u jeedaa asxaabtiisu u jeedaa yacnii saaxiibbadiisii dagaalka kula jiree muslimiinta ahaa ayuu u jeedaa bimacnaa cararka ay carareen in badanoo ka mida ah ay carartay taasaan kaaga cudurdaaranaya qaar kale inay qudhowdu markaa niyad dee waa dhacday oo ay markaa war beena inta la maqlay oo shaytaankii intuu dhawaaqay uu yidhi maxamed la dil ayaa muslimiintii qaarkood niyad jabeenoo iskaba fadhiisteen yaa murugo daraaddeed bay iska fadhiisteenba wa abra'u ilayka waan kaaga beri noqonayaa buu yidhi anas ibnu nadri baa odhanaya mimaa sanaca haaulaa kuwaas kale waxay markaa faleenoo sameeyeenna waa kaaga beri noqonaya yacni almushrikiina wuxuu u jeedaa u qasdayaa gaalada ayuu u jeedaa yacani labada qolaba yacni waxay sameeyeen qolana wuxuu ka cabiray waa kaaga beri noqonaya waa gaalada oo dee waxay ku jiraan waa gaalnimo iyo xumaan iyo fisqi iyo kufri iyo colaad nebiga ay la colloobayaan iyagoo gaalaba ahaa ayay gaalnimadii gaalnimo ku sii darsanayaan kufri masiida la imanayaan nebigii la dagaalamayaan dilkiisa isku dayayaan marka waa kaaga beri noqonaya iyaga ka cabbiray xagga marka muslimiintana wuxuu ka cabbiray waan kaaga cudur daaranayaa yaduna marka waxay noqonaysaa macna albaraa'a waa iska noqonaysaa oo cararka ay carareen badankoodu ayaan kaaga beri noqonayaa inay iska tahay laakiin cibaaraduunbuu latifay uma taqadama intaa dabadeed buu hormaray xaggii dagaalkii gaalada ayuu u hormaray oo u dhaqaaqay faistaqbalahu sacd bnu mucaad waxaa ka hor yimi oo soo qaabilay sacd bnu mucaad fa qaala wuxuu uhi yaa sacdu bna mucaad yaa sacdu iyo yaa sacda labadaba waa la odhan karaa labaduba jaaza wajaaza weeye laakiin ibna iyadu waxay ku caddahay uun waxay mutacayin u tahay uun kordhigay u tahay asaaratan waa calam marka waxa weeye waa calam mufrad ah waa mufrad calam ah oo munaada ah asaalatan wuxuu ahaa mabniyun cala adammi in la yidhaahdo waa yaa sacdu keliya baa asaalatan ay noqon lahay laakiin ibna mucaadin markii laga daba keenay xaalka caynkaasa ayaa wejiga kalena bannaanaaday wejiga kalena uu bannaanaado yaa sacda in la yidhaahdaana marka ay bannaanaato yaa shay taabic iyo matbuuc labadaba noqda luqsi baa laga dhigaa shay taabic iyo matbuuc oo isagoo matbuuca ayuu haddana waxa weeye taabicna noqdaa waa yacni markaa waa kanoo kale weeye oo ibna waxay sifo ka tahay sacdu bay sifo ka tahay ibnu waxay asaalatan noqon lahayd marka aynay munaadda ahayn inay sifo ka noqotay noqon lahayd ee hadda yabna mucaad bay ka dhigantao iyada lafteedu waa munaada yacni markaa munaada weeye marka waxa weeye calaa kulli xaal maadaama marka waxa weeye ibna mucaadin lagu sifeeyey sacad lagu sifeeyey isagoo matbuuca sacdun sacdu isagoo matbuuca haddana waxa weeye wuxuu noqonayaa taabicoo wejiga kalena bannaanaanaya akhbirnii can taabicayni kilaahumaa lilaakhari matbuucun jawaaban muxaqaqa marka waxa weeye noocan weeye yaa sacdu sacadow ibna mucaadin oo ina mucaad ahaadayo ama yabna mucaadin ina mucaadow ama ibna mucaadin oo ayna mucaad ahaadayow inaad taabic markaa qumman ka dhigto aljannatu wa rabbi annadri innii ajidu riixaha min duuni uxud muxuu idiin qoray kacbuu idiin qoray wa rabbi alkacbati aniga sida kalabuu ii qoray inuu waxa weeye aabbihii oo nadri ah inuu markaa rabbi u tiiriyey oo yidhi markaa u idaafeeyo u yidhi wa rabbi nadri marka laakiin waxaa si ansabsan markaa malaa rabbi alkacba aljannatu jannadu wa rabbi alkacbati kacbada kii u rabbiga ahaa baan ku dhaartaye oo allaah baan ku dhaartaye innii ajidu riixaha urteeda waxaan ka helayaa min duuni uxud buurta uxud sokadeedaan ka helayaa urteeda marka nadrigu waxa weeye dee waa anas ibnu nadri marka waa rabbi nadri haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa dee aabbahay nadri rabbigii baan ku dhaartaye innii ajidu riixaha min duuni uxud aljannatu jannadu wa rabbi alkacbati kacbada kii u rabbiga ahaa baan ku dhaartaye innii ajidu riixaha urteeda waxaan ka helayaa markuu mubtadihii sheegay ayuu dhaarta keenay dabeedna markaasuu wuxuu keenay waxa weeye jumlada khabaryada noqonaysa innii ajidu riixaha urteeda waxaan ka helayaa min duuni uxud buurta uxud sokadeeda bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa ilaahay raa'ixada jannada inuu marka waxa urteeda inuu xaqiiqatanba yacni markaa u keenay oo uu markaa waxa weeye jannadii urinayey ay u uraysayba taasina waxay noqonaysaa arrin khaariq lilcaada ah bacdu ahlicilmina waxay yidhahaan waxay kinaaye ka tahay jannadii waa dhowdahayoo dee waxaa iga xigtaba markaysaga inta gaaladan markaa aan laynayo iyaguna ay dilayaan dabeed intaan qoladan seefta la dhex gelaayo ya oo aan laynaayo yacni aan isku dayaayo inaan dilo dabeedna ay dilayaan intaasaaba iga xigtay intaasina uxud waa iga sokaysaaba qaala sacdun sacad wuxuu yidhi fama istatactu ma kari karin yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa sanaca wuxuu sameeyey ay aladii sanacahu ama suncahu mila suncihi ficilkiisoo kale ma awoodi karin marka kollay waxaa la qadarayaa mila ayaa la qadaraya ma kari karin maa sanaca ay mila aladii sanaca mila aladii sanacahu kuu sameeyey wax la mida ma awoodi karin ama maada masderiye laga dhigo maa sanacahu ay mila suncihi ficilkiisoo kale ma awoodi karin oo inuu sidaas yacni markaa keligii aanu cidnaba markaa sugina keligii iska dagaalamo oo gaaladii markaa seefta la dhex galo ou yidhaha jannadiiba halkan iiga uraysaa yani taas anigu ma awoodi karin qaala anasun anas wuxuu yidhi fawajadnaa bihi bidcan wa amaaniina darbatan bisayfi aw tacnatan birumxin fawajadnaa bihi waxaanu ka hellay bidcan wa dhowr iyo siddeetan darbatan garaac ama dhufasho bisayfi seef lagu dhuftay aw tacnatan birumxin ama waran markaa waxa weeye la geliyey aw ramyatan bisahmin ama ganitaan lagu soo ganay oo lagu soo tuuray leeb yacni dhowr iyo siddeetan nabar baa laga helay oo u qaybsan yacni seef lagu dhuftay waran la geliyey leeb jidhkiisa marka waxa weye dillaaciyo ku dhacay saddexdaa qaybood nabarro u qaybsan oo dhowr iyo siddeetana laga helay wa wajadnaahu waxaannu hellay buuhi qad qutila xaal la dilay xaal qad qutila xaqiiqe ee la dilay ayaannu hellay wa masala bihi ay marka waxa weeye jidhkiisiina googooyeen oo bakhtiwareemeen almushrikuuna gaaladii ciilkay u qabeen markay dileen yaa siduu ugu baalbaalay ciilkay u qabeen daraaddeed bay jidhkiisii markaysaa marka waxaan yani markii dambe googooyeen oo iyadoo isagoo nafbaxay ayay jirkiisii jeexjeexeen yacni marka waxaweye meelaha qaarkoodna tashwiihiyeenoo googooyeen famaa carafahu axadun cidima garan buu yidhi ilaa ukhtuhu walaashii mooyaane ilaa ukhtuhu walaashii mooyaane cid kale ma garan walaashii baa garatay waxay ku garatay bibanaanihi farihiisa caaradooday ku garatay waxaa la soo wariyey bishaamatihi bar uu lahaa ayay ku garatay yacnii halkaa faraha inuu markaa bara iyo wax ku lahaa baa lagu xambaaraya adigu calaamad gaara banaanku waxa weeye waa atraafu alasaabic waa faraha caaradooda shuraaxda qaarkood waxay yidhaahdeen banaanka min baabi itlaaqi iljuz'i bay ku xambaareen oo waxay yidhahdeen farahay markaa waxbay tilmaameen ay biasaabicihi farihiisay ku garatay yacnii wejigiisii qofka laga garanaaye ee dadka yaqaannaa ay ka garan jireen wuxuu noqday midaan waxba laga garanayn waxa nabar ku dhacay iyo googoyntii markii dambe haleeshay marka laisu geeyo qaala anasun anas wuxuu yidhi waa bnu maalike kunnaa nara ama kunnaa nura kunnaa nara waxaanu ogsoonayn nuunka marka la kordhigo waxaannu ogeyn nura haddii la yidhaahdana kunnaa nura waxaan u malaynaynay nuunka marka la godo malay noqonaysa marka la kordhigana waxay noqonaysaa cilmi bay noqonaysaa kunnaa naraa waxaannu ogsoonayn aw nadunnu ama aan u ama kunnaa nuraa waxaan u malaynaynay aw nadunnu marka waxay noqonaysaa lafdiguunbaa kala duwane macnuhu waa isla midkii haddii nuraa la yidhahdo anna haadihi alaayata in aayaddani nasalat fiihi isaga ay ku soo degtay anas bnu nadri iyo wa fii ashbaahihi kuwa isaga la midka inay ku soo degtay bimacnaa ku saabsanayn min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh aayaddii suuratulaxzaab ku sugnayd weeye min almu'miniina mu'miniinta waxaa ka mida rijaalun rag raggaasoo sadaquu ka run sheegay maa caahadu llaha calayh allah bay u run sheegeen ay sadaquu maa caahadu llaha calayhi waxay uga run sheegeen waxay allah kula ballameen ee u ballanqaadeen waa ka dhabeeyeenoo waa ka run sheegeen oo sadaqa laba mafcuul in la siiyo waa dhacdaa oo waxa weeye markaa yacni sida wacadoo kale ay la mid ilaa aakhirihaa aayadda aakhirkeeda laga gaadho aayadda la dhammaystiro fa minhum man qadaa naxbahu wa minhum man yantadir wama baddaluu tabdiila muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariiyo muslim baa isku waafaqsan qowluhu yuriyanna allaahu ruwiya bidammi ilyaa'i wa kasri raa ya'da in la godo iyo ra'da in la hoos dhigo ayaa la soo wariyey oo la yuriyanna allaahu la yidhaahdo macnuhu markaa wuxuu dhacaya ay layudhiranna allaahu allah muujiye daalika linnaasi kaa dadka u muujiye arrinka aan sameeyo allah dadka u muujiye oo tusiye wa ruwiya waxaa kaloo la soo wariyey bifatxihimaa labadaba in la kordhigo la yarayanna allaahu la yidhaahdo waa allah arkee markaana wa macnaahu daahirun macnihiisuna markaa waa muuqdaa wallaahu aclamu allah baa u aqoon badan xadiiskani wuxuu tilmaamayaa saxaabiga anas ibnu nadri la yidhaahdo iyo fadligiisa ayuu sheegayaa waxaanu tilmaamayaa inuu dagaalkii uxud yacni aad iyo aad u dagaalamay ayuu markaa tilmaamaya riwaayaadka qaarkood waxaa soo aroortay in waxa weeye uu soo maray jamac muslimiinta ka midoo meel fadhiya dabeedna markaa ay ku yidhahdeen nebigii waa la dilay calayhi salaatu wasalaam inagii soo sheegnay inuu markaa shaytaanku dhawaaqo yidhi muxamed la dil ya shaytaankii baa intuu dhawaaqay yidhi muxamed waa la dilay markaa taasaa niyad jab ku keentay markaasaa anas ibnu nadri wuxuu ku yidhi haddii muxamed la dilay maxaa la fadhidaan halka lagu dilay dee ku dhinta dabeedna waa dhaafa oo markuu odhanaayo allaahuma innii actadiru ilayka mima sanaca haaulaa riwaayadka qaarkood baa markaa ziyaadada yacni markaa sheegaysa marka sida markaa uu ugu dadaalayey iyo ballanqaadkii uu ballanqaaday siduu uga dhabeeyey ila markii horeu qaado rasuulka u sheegay oo uu yidhi markaa yaa rasuul allahi qibtu can awali qitaalin qaatalta almushrikiina lain in illaahu ashhadanii qitaala almushrikiina la yuriyanna allaahu maa asnac yacni waxa weeye saasuu markaa ballan qaaday ballanqaadkiina waa kaga dhabeeyey oo oh, iyadoo muslimiintii badankoodu wakhtigii markaa dagaalka intii dambe ay markaa waxa waxaweeye yaaceen oo markaa weeye xoogaa yacni gaaladii ay ka yara ilroonaadeen ayaa markaa yacni isagu dagaalamayay o aanu cidna u joojinay oo seeftii gaalada la dhex gelay ilaa markii dambe ay isugu tageenoo dee ay dileen ilaa markii dambe ay dileen taasina waxay ka mid tahay manaaqibta iyo fadaa'isha uu lahaa anas ibnu nadir ayay ka mid tahay waxaa laga qaadanaya wacdigu ballanqaaday inuu fuliyey ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya haddii xaqiiqa lagu xambaaro innii ajidu riixaha min duuni uxud yacni waxa weeye calaa sabiili karaama in markaa waxa weeye urtii jannada loo ursiiyey oo raa'ixadii urtii jannada uu helay yacni markaa ayaa laga qaadanaya haddii kalena kalsoonida markaysaga uu ku kalsoon yahay wacdiga ilaahay iyo ballanqaadka ilaahay haddii halkaa lagu dilo isagoo gaaladii la dagaalamaya ay dilaan inuu janno gelayo siduu markaa waxaweeye ugu kalsoonaa ayay markaa taa lafteeduna markaa tilmaamaysa taa lafteeduna ay tilmaamaysaa waxaa laga qaadanayaa cumuumkan aayadda inuu soo gudagelaayo anas ibnu nadrin anas ibnu nadri inuu soo gelayo cumuumka aayadda oo marka la yidhahdo nasalat fiihi culammadu waxay yidhaahdeen sabab nuzuul sariix kuma aha ee waxa weeye waxay aqbali kartaa in laga tilmaamayo cumuumka aayaddu ku jiraa badiba waa siday u isticmaalaan saxaabadu laakiin marka qiso la sheego layidhaha fa nasalat laga tartiibiyo xaaladda noocaasa ah sabab nusuul saxiixay noqotaa laakiin marka la yidhaahdo nazalat fiihi kada ama nasala fiihi qowluhu tacaala kada marka la yidhaahdo sabab sariixa ma aha wuxuu aqbali karaa inuu sabab yahay waxaanu u badan yahay in laga tilmaamayo cumuumka cidda soo gudagelaysa ayuu ka mid yahay ee isagaa u sabab ahaa inaan looga jeedin ayay markaa u badan tahay oo marka waxa weeye ay noqota xadiidka boqoliyo shan iyo toban asaadisa cashar baabkana waa ka lixiyo tobnaad weeyaan can abi mascuudin cuqbata bni camrin cuqbata bni camrin alansaariyi albadriyi radia allaahu canh bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi mascuud saxaabiga la yidhaahdo abi mascuudin albadri oo cuqbata bni camrin la odhan jiray eh, ayay xadiiskan ka soo wariyeen albadriyi beder baa loo nisbeeyey jamaahirta culammaduna waxay yidhaahdaan beder kama qaybgelin ee ceelka beder inuu degay ayaa beder loogu tiiriyo loogu nisbeey saasaawadeed bay marka nisbada eh, khilaafu daahirka ah markay sheegayaan culammada mustalaxulxadiisku badiba waxay tusaaleeyaan waxaa ka mida ah abi mascuud albedri baa ka mid a ah abi mascuudin albadri ayaa ka mida marka waxay noqotay mid caan ah oo mashhuura inaanu beder ka qayb gelin ha yeeshee badanku sidaa ha maraane misaalladay soo qaataanna haba ku daraan marka mustalaxul la joogee a'immada qaarkood waxay qabaan inuu beder ka qayb galay a'immada sidaa qabana waxaa ka mid ah alimaamu albukhaari iyo alimaam muslim labadooduba nasan waxay qabaan inuu beder ka qayb galay qabaan waxaana loo deliishadaa taabiciga xadiidka ka warinaaya oo fii saxiix albukhaari fii kitaabi almaghaazi ku imanaya inuu leeyahay wa kaana miman shahida badra marka uu mascuud sheego abuu mascuudin albadri ayuu wuxuu odhanayaa wuxuu ahaa raggii beder ka qayb qaybgaluu ahaa dee sanadkaa mid ka caalisan cid ka horrayso arrinkaa sheegtay oo nafyiday lama hayo haddiiba laga soo qaadana nafyigu wuxuu noqon karaa nafyu cilmi almuhbitu muqadamun cala annaafi hadday cidina sugto cidina nafiido dee cidda markaa waxaa sugtaa la hormarinaya bal ka warran cidda markaa nafinaysa hadday noqoto cid ka sii dambaysay taabicigii la kulmay ee axaadiista ka wariyey hadduu yidhi beder buu ka qayb galay waxaa awla ah warkiisa isaga in la aqbalo ayaa markaa awla oo habboon saxiixu markaa waxay tahy inuu beder ka qayb galay labada imaambana waxay ka mid yihiin culammada arjaxaysaa inuu beder ka qayb galay saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar sharxiisa saxiixulbukhaariga markuu xadiiskaa sharxayo aynu ishaarnay wuxuu markaa dooranayaa sida markaa bukhaari iyo muslim ay mareen ayuu arjaxayaa oo odhanayaa beder waa ka qayb galay sida saxiixe adharka qaala wuxuu idhi lamaa nasalat aayatu sadaqati markay soo degtay buu yidhi aayaddii ku saabsanayd sadaqadda in wax la sadaqadaysto oo wax la baxsado kunnaa nuxaamilu calaa duhuurina waxaannu ahaan jirnay qaar markaa ku qaada dhabarradayada yacni markaa qaar wax ku xamaalaannu ahaan jirray dhabarradayadaan wax ku xamaali jiroo dushayadaan wax ku qaadi jirnay annagoo mushqaayad ku qaadanayna waxaan ku shaqo tegi jirnay xamaalnimo markaa saa dabeedna xoolaha aanu soo shaqaysanne aanu markaan wax soo xamaallo kharashkaannu ka qaadanno wax ka mid aannu sadaqadaysan jirin fa jaa'a rajulu nin baa yimi oo fatasadaqa wuxuu sadaqadaystay bishayin kasiirin wax fara badan buu sadaqadaystay xoolo badan fa qaaluu munaafiqiintii waxay yidhaahdeen kuwa odhanaya waa munaafiqiintii fa qaaluu munaafiqiintii waxay yidhahdeen muraa'in ay huwa muraa'in waa istuse waa nin istusnimo samaynaaya ilaahay dartii kama aha iyo ikhlaas istusnimay ka tahay bay yidhahdeen wa jaa'a rajulu nin baa isaguna yimioo fatasadaqa bisaacin wuxuu sadaqadaystay saac yacnii laba galaan iyo yani marka laba galaan iyo badh taqriiban ama saddex marka waxa galaan ayuu sadaqadaystay laba kiilo iyo badh ama markaa saddex kiilo yacni naxwi haada ayuu sadaqadaystay fa qaaluu waxay idhahen allaha allah la lahaniyun hani buu ka yaho hodan buu ka yahay can saaci haada kan saaciis ma waxaa ka sadaqadaysanayey ma wax dhaamo sadaqadaysto laba kiilo iyo badh muxuu ka sadaqadaysanayey ilaahay hani buu ka yahy bay idhaaheen dee ilaahay khalqigoo dhan buu qani ka yahay ciduu ilaahay u baahan yahay ma jiree makhluuqaadkoo dhan buu allah qani ka yahay fa nasalat waxaa soo degtay aladiina yalmizuuna almutawwiciina min almu'miniina fi alsadaqaati waladiina laa yajiduuna ila juhdahum yacnii aayaddaasaa soo degtay allaahaya alladiina kuwii ay minhum waxaa ka mida munaafiqiinta aladiina baa ka mida yalmizuuna dhaleecaynay ama aladiina kuwii yalmisuuna dhaleecaynayey almutawwiciina kuwii markaa sunnanimo wax u baxsanayo tatawucayey min almu'miniina xaalay muuminiinta ka mid yihiin waxaa bannaan inaad xaalaysi inaad sifo ka dhigto labadaba oo asha markaa dee yacni jinsiyada ku saabsani cid mucayanoo gaara hadda lagama tilmaamaye waa ciduun dee tatawucu la timi oo mu'miniinta ka mid ah markaa dee laba ictibaar bay leedaho asha la geliyey marka laga eegana waxa daba dhacay waxaa laga dhigi karaa in xaal laga dhigo marka laga eego cid mucayana inaan loo jeedine cid kastoo tatawuca la timi in laga tilmaamayana xagga macnahay nakiro ka tahaye waa la sifayn karaa yalmizuuna dhaleecaynayey almutawiciina kuwii sunnanimo wax u baxsanayay dhaleecaynayay kuwaa sunnanimo u baxsanayo min almu'miniina muuminiinta ka mid ahaaday ama xaalay muuminiinta ka mid yihiin fi sadaqaati sadaqooyinka ku dhaleecaynayey iyo waaladiina kuwii dhaleecaynayey oo duraayey laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum yacnii karaankood iyo awooddooda mooyaane wax kale aan helaynin wax kalay sadaqadaysaan aan helayn intaa yar ee karaankooda uun bes helaayey intiina baxsaday fa yaskharuuna minhum deedna ku dheeldheelayey sakhira allahu minhum yacnii khabarkii markaa kaasu noqonaya fayaskharuuna yalmisuuna lagu cadfayoo silatulmawsuulka iyadu ku cadfanta fayaskharuuna markaa waxay ku dheeldheelayeen minhum mu'miniinta sakhira allaahu minhum allah waa ku dheeldheelayaa walahum cadaabun aliim waxaana u sugnaaday cadaab wa xanuujiya u sugnaaday oo khabriye laga dhigo sakhira allaahu minhum ama ducaa'iye laga dhigo mu'miniintu marka waxa weeyaan inay saas ku habaaraan laga tilmaamayo haddii duca markaa loo fasirana taxqiiq bay iska noqonaysaa inay ku dhacayso sakhira allaahu minhum ilaahay waa ku dheelleelay waa ku dheelleeli doonaa baa looga jeedaa akhbaartii qiyaamadaay ku saabsan tahay aakhiru ilaahay ku dheelleeli doonaa walahum cadaabun aliim cadaab waxanuujiya u sugnaaday alaayata ay akmili ilaaya aayadda dhammaystir ama iqra' ilaaya aayadda akhri muttafaqun calayh